magaalada muqdisho waxaa sannadihii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay dadka loogu yeero qurbajoogga kuwaasoo isku dayay inay dhaqano foolxun ay ku dhex baahiyaan bulshada magaalada waxaa kale oo magaalada soo galay hay-ado fara badan oo ka qayb qaadanaya duminta akhlaaqda qodobkaas waa qaybta afraad ee warbixinada maalmihii dahabiga ee muqdisho magaalada muqdisho iyo dadkeeda waxaa halis gelinaya laba arrimood oo midna uu duminayo akhlaaqda iyo diinta mid kalena uu halakaynayo dadnimada iyo jiritaanka muqdishadii aan soo arkay waxay u qaybsaneed ilaa afar qaybood qayb galadu goosatay qayb lagula hardamayo qayb la wada siman yahay iyo qayb qarka u saaran inay dhankeenna usoo soo go'do biidniillaah magaaladan waxay martigelisay dacwada islaamka saxda ah ee toddobaatameeyadii soo gashay dalkeenna soomaaliya waxay kaloo magaaladan hooy u ahayd saxwo islaami ah middii ugu ballaarneed ee taariikhda soo martay dalka balse maanta waddooyinka muqdisho waxaa lagu xardhay sawirro aad moodo sanamyo waxaa lagu qoray meelaha qaar halkudhigi aan ka tarjumin diin iyo dhaqan midna waxaad moodaysaa xoogaa yar dhagaxyo lagu dhisay dhinacyada laamiyada iyo waddooyinka waaweyn ujeedkooduba inuu yahay in lagu aaso taariikhda diin ee dadka magaaladani sawirada magaalada lagu dhoobay waxaa ku jira mid bulshadu ay ula baxday gacan taagta baahi badane muuqaalka guud ee dadweynaha magaalada muqdisho marna wuu i gelinayay mar kalena wuu i walwalgelinayey mar waxaa ay farxad gelinayay foojignaantu dadka ay u leeyihiin duulaanka adag ee sida xoogga leh ugu socda dalkeenna saqiir iyo kabiir qofna kama qarsoona halka la kala joogo labada maamul ee dalka isku haya waa maamulka wilaayaadka islaamiga ah iyo kangalada xitaa dhagaraha cadowga waxay mari waayeen haweenka ducafada ah kuwaas oo gaari caama dhexdiisa ku fadeexaysanaya madaxda murtadiinta cusub ee maganta u ah gaalada madow iyo kuwa caddaanka ee muqdisho jooga haweenkii baa leh madaxda murtadiintu baabuurta kufaarta iyo waddada ku maraan noloshooduna aad bay u liidataa haddaad gaalila shanta sano waa gaala lisaan lagu fadhinaa hadduusan soo xulbaasna oo diyaar la ahayn foogarayn macnaha saas waxaa waaye sidiisa xabaysan maaha wadadan dhiiqadale baabuur burintiyaa lagu maraa markii la maraa taas taas nolol ma ahani noloshuu ku nool yaa maanta keligiiba waxaa kale uu ku farxad gelinaya sida reer muqdisho ay u ilaaliyeen salaadaha inkastoo ciidankii xisbada ee salaadaha fari jare aanu joogin muqdisho haddana suuqa bakaara waxaad arkaysaa wakhtiga salaadaha oo loo dareerayay masaajidda cadowgu wuxuu moodayay in tukashada salaadaha ay la maqnaan doonaan maamulkii mujaahidiinta ee muqdisho balse muuqaalka dadweynaha ee sida badan u aadaya masaajidda waxay ka dhignaayeen kuwa aad loogu farxo masjidka abu hureyra ayaa ka mid ah masaajidda ugu badan ee lagu soo tukado mujaahidiinta oo maamulayana waan ku soo tukaday masjidkan iyadoo mujaahidiintu aysan maamulinna way ii suuro gashay inaan ku soo tukado ha yeeshee cadowga ummaddan marna uma hakan inuu shir qoolo dadka reer muqdisho iyagoo beegsanaya shahawaadka nafta ay dhallinyarada ku harqiyeen wax weliba oo maladaad adduun iyo aalaadka lahwiga sida telefishnada oo rakhiis noqday taleefanno adeeg dheeraad ah oo dalka la soo geliyey labis gaar oo rag iyo dumar loo keenay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee laga soo saara jilalka ummadda oo baylaha u noqday dabinta cadowga iyo dhagarta hay-adaha shisheeye maalma sii horraysay waxaa magaalada ka bilowday waxa loogu yeero isdhexgalka bulshada oo laga hirgeliyey xeebta liido oo xudun u ahayd fasaadka iyo fisqiga magaalada muqdisho wiilal iyo gabdho qurbaha lagu soo habay oo qaanuunta habraha galada ku soo ayaa lagu soo xaaqay magaaladani waxaa loo sheegay in afrikaantu ay ka xoreeyeen deganadan shareecada islaamka ayna ku kici karaan dhallinyaradu wax weliba oo shareecadu reebaysay fasaadku wuxuu gaaray markaas meel aad u sarraysa walaalada jihaaska amniga mujaahidiinta ee magaalada ka shaqeeya waxay ii sheegeen in hay-ado maxalli ah iyo kuwa caalami ay si toosa u maalgeliyaan mashaariicdan lagu baabiinayo akhlaaqda dadka waxay kaloo ii sheegeen magudbayaashii qurbaha iyo ciyaalkii gaangiska in lagu soo qufaya magaalada si loo wasakheeya jiilkii magaaladan ee diin ahaan dhowrsanaa akhlaaq ahaanna hagaagsanaa kana fogaa dhaqanka ragga iyo dumarka kaamirooyinka isku soo sawiraya iyagoo xumaan maleegaya allah fadligiis kadib haddii aanay mujaahidiinta howlgallo ku qaadi lahayn baararka fisqiga ee xeebta liida waxaa la filan lahaa xumaan midani aada uga weyn sidoo kale khayr allah ka abaalmariyo culimo fara badan oo lay sheegay masaajidda inay ka istaageen oo ay ka hadleen arrimahani layaab ma lahan reer muqdisho oo kale oo dhulkooda kumanaan dhiig shuhada uu ku qubtay inay iska diidaan fasaadkaasi arrinkii ay sameeyeenna mujaahidiintu way kaga mahad celiyeen dad eh, diintooda u qiiroonaya oo culimo ah oo waxa weeye munkarku u dhibayana runtii ummadda ma laga weynaayo xamarna waa joogaan oo kama suulinin eh, runtii in badanna qaarkood runtii way hadlaan oo masaajidda iyo manaabirta iyo runtii way ka hadlaan haddana waxaan leenaha kusii boorinaynaa walaalayaalow diinta ilaahi tabaaraka wa watacaala xil baa naga wada saaran mujaahidiintu waxay u dagaalamayaan wax kale maahan waxa ilaa shareecadiisa la dabaqo munkarka la reebo macruufka la faro waxa dadku ay ilaahay keligii addoommo u noqdaan addoommada ilahay ka sokeena laga gudbo mujahidin waxay u dagaalamaya waa intaas idinkana waxaa laydinka rabaa waxa haddii mujaahidiintu xabaddii iyo qoragii ay gaalada kala horjeedaan inaad marka qowlkii macruufka ahaa iyo munkarkii reebitaankiisii macruufkii faritaankiisii inaad xoog aad saartaan oo ilahay tabaaraka watacaala aad ugu dhowaataan munkarkaana aad reebtaan intii marka hore u maxeeday runtii uga hadashay oo waxaa munkarka u reebtay macruufka fartay waxaan leeyahay khayr inta kaleetana waxaan leenahay ku boorinayna iyaguna in ay marka ay ka qayb qaataan sannadihii u dambeeyey magaalada muqdisho waxaa aad u soo gelayay dadka loogu yeeray qurba joogga maamulada ridada ee u dambeeyeyna xilalka ugu muuqda iyaga ayaa ka qabanayey taas oo calaamatu su-aal weyn gelisay mustaqbalka akhlaaq iyo diin ee dadka magaaladani sannado ka hor dhalinta iyo hablaha dibadaha ka yimaada waxaa muqdisho loo keeni jira dhaqan celin diinbariis iyo ilaalin marar badan ayaan la kulmay dad ceenkaasi oo kale ah oo magaaladan lagu soo badbaadiyey balse maanta isla dadkaas ayaa halkan u imaanaya iyagoo doonaya dhaqan celin inay ku sameeyaan dadkii asalka ah ee magaladan ee lagu yaqaana diin jaceylka gabdhahooda ayaa isturnaan jireen wiilashoodana cilmiga diinta la beri jiray waa nasiib darro cudur inuu isugu kaamuujiya dawo waana taas ka dhigta dumarkeennii maanta in qaarna ragga ay hortooda ku gaadi cayaarayaan kuwo kalena jannistika la barayo kuwo kalena sidii inaad mooddo calal dhammaatay cifadoodii inta ka tegay saqda dhexe habeenadii hoteellada kuwaasa watumanaya oo haddana dhambaal ugu dirayo hablaha muslimiinta inay isqaawiyaan mid ka mida kuwa noocaasa ah ayaa ku faanaysa xornimo ayaan gaarnay oo madaxa ayaan qawsanaynaa walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcadiim dhabtii dhaqankani maahan kii ummaddeenna waxaanina ma ahan waayadan waxaan aqoon jirnay marka dadweynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kala daardaarmayaa inay dalkooda u soo laabtaan ubadkoodana ayna u sheegaan inay soomaali yihiin oo u dhashteen soomaaliya markaiyo iska dhigin diyaasbora dad wadanka u dhalanin marka waxaan u baahanaha inay soo laabtaan dhaqankii wax walbo iyo wax walba inay fahamsiiyaan ilmahoodii ubadkoodii marka bliis waxaan iga baryayaa dalkii nabad ayay noqotay sambal freedom un ahay madaxa baan qabsananaa sambal freedom un ahay madaxa baan qabsananaa sambal freedom un ahay madaxa baan qabsananaa ilmihiina ayagoo joogaan dal لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور nin daaci reer muqdisho ah oo codsanaya magaciisa inaan sheegin ayaa yidhi waxaan ka baqayaa cadaab caam ah inuu ka dhaco muqdisho ha yeeshee waxaan weelsanaynaa dhaqaaqa mujaahidiinta iyo howlgalladooda ka dhanka sharta fisqiga fasaadka iyo mufsidiinta waxaan aad uga baqayay buu yidhi haddii fasaadka la isku eegto oo faaxishadu baado fisqigu guri weliba galo in carada allah ay soo degdegi doonto sida nusuustu sheegtayna ciqaab caam ahi dadka oo dhan uu saamayn doono waxaa ii muuqanaya si qorshaysan in loo duminayo akhlaaq iyo diin wixii ay lahaayeen reer muqdisho waxaa dumintani ka qaybgelaya dhinacyo kala jaan ah waxayna adeegsanayaan gabaadyo kala cayn ah kuwo ayaa waxbarashada soo maraya kuwo kale ayaa caafimaadka adeegsanaya halka kuwo kale ay ganacsi isku qarinayaan sida ay magaaladan ugu lug lahaadeen dhinacyadaasi waxaa la is odhan karayaa haddii xaalku sidan ku sii socdo dadka iyo dunyada iyagaa milkuu sheegan doonaa sababtoo ah dadkii ugu badnaa ayay hadda shaqaale ahaan u qorteen waxay hay-adahan iyo mashaariicdooda gaashaan u yihiin hay-aadka dhanka amniga ee caalamiga ah oo iyagana adeegsanaya shaadal dirirka murtadiinta waxaan idiin soo gudbinaynaa markii ugu horreysay jihaaska amniga mujaahidiinta oo na soo tusiyey milafaadka hay-adahaasi qaabkay u howlgalaan kaalinta turkiga ee dagaalka iyo masiirkii ay la kulmeen maxaabiis shaadal dirir ah oo gacanta jihaaska amniga soo gashay فارحلوا دما فإن لا نرى للخبث دار سنهد عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دوما فإنا لا نرى للخبث دار إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا